لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العبودية وأوصى خواص أصحابه رضي الله عنهم أن لا يسألوا الناس شيئا وكسو قد جري masalada ama su-aasha ama baryadu inaanay asal ahaan bannaanayn oo xaalado daruuro ah iyo xaalado un xaajo keenaysa ilaa daruuro gaadha mooyaane inaanay bannaanayn qofku inuu makhluuq wax weydiisto laakiin cidda wax la weydiisanaya waa allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuu yidhi wa waa dardaarmay rasuulku khawaasa asxaabii asxaabtiisa raggii khaaska ahaa wuxuu u dardaarmay an laa yas'alu الnaasa dadka inaana weydiisan shay'a waxba inaana weydiisan xadiidka imaam muslim iyo nasai abu daawuud intuba uu wariyo min xadiid cawf ibn malik alashjaci wa fi lmusnad waxaa ku sugan musnad imaam axmed ana abaa bakrin radia allahu canhu abu bakr kaana yasqudu asawtu min yadih shaabuugga ayaa gacantiisa ka dhici jiray falaa yaquulu liaxadin axaduma odhanaynin naawilnii iyaahu ii dhiib shaabuugga ma odhanaynin wayaquulu wuxuu odhan jiray ina khaliilii amaranii khaliilkaya kii aan jeclaa ayaa wuxuu amray an laa as'ala annaasa dadka inaana weydiisan shay-an shayna aanan weydiisan adugu ahartan axmed shaakir oo kitaabkan eh, musnadka takhriijiyey isnaadkiisu waa daciif wili waa linqiaacihi waa ibnu abi murayka cabdillaahi bn cubaydillaahi ayaa ka warinaya bay leeyihin abubakar isaguna abubakar ma soo haleelin marka sanadka dacif baa ku jira macnaha marka wuxuu leey lakin fi saxiix waxaa ku sugan fi saxiix muslim iyo wakayrihiba can cawf ibni malikin ana nabiya sala allahu alay wasalam baayaca uu rasuulku beecayuu la galay fii daa'ifati koox wa asara ilayhim wuxuu usraystay kelimatan erey buu usraystay ereygaasoo khafiyatan erey qarsoon ah markuu la dardaarmayey oo beecada la galay erey buu sir ahaan uu sheego wuxuu idhi an laa tas'alu nnaasa shay'a dadka waxba ha weydiisanina wa kaana bacdu ulaa'ika nafar kuwa qaar ka midihi yasqudu sawtu shaabuug ayaa ka dhacayey min yadi axadihi midkood gacanta ayuu ka dhacayay walaa yaquul liaxadin qof ma odhanaynin naawilnii iyaahu ii dhiib aniga si marka hadda waxa weeyaan dee shaabuug laysu dhiibo barya ma barya ma nim faraska fuushan arushaa ii dhiib laakiin waxaa lagu sheegayaa arrinta yaani la gaadhsiinayaa in wax la yidhaahdo inuu qof galad kugu yeesho oo wuxuun maxaan ku dhahdaa aad eh, adoo naftaada aad wax qabsatid intaad cid leeda ii dhib intaad dhaadhacay aad soo qaadatid macnahaasaa meel ku jira oo marka aad iyo aad salafku ina u adkayn jireen isku kalsoonida iyo qofku inu shaqaysto oo isagu wax oo aanu cid kale wax baryin oo cid kale wax weydiisan waxaa laga soo reebayaa dee wixii eh, qardi ama amaaha ah iyadoo shareecadu ay ogoshay oo dee amaahad quladi waa su'aal laakiin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh isaga wax amaaday yahuud buu ka amaaday muslim buu ka amaaday marka amaahashadu iyadu way bannaanto wax dhibaataa ma laha eh, waxaa laga taxaashayay mar kastabana su-aasha iyo weydiinta bani aadamka oo qofka haddii wax la weydiiyo xitaa wax kasta oo iska fudud marka dambe inuu iska manciyaa waa dhici karta wuxuu yidhi low su'ila annaasu aturaaba la awshakuu idaa qiila lahum haatuu an yamaluu fayamnacu war ciidda si haddaad tahay qofa ciid weydiisto ciidda lka ka buuxdaa waad dhici karta marka dambe ciidda inuu kuu diido waar kusiin maayo ciidda iska tag bani aadamka markaa su-aashiisu way iska dhib badan tahay waqad dallat nusuusu nusuustu waxay tusisay cala alamri bimasalati alkhaaliq allaha khaaliqa ah ee weyn cadiimka ah ee makhluuqaadkao dhan abuuray waxaa weeyaan in isaga la su-aasho oo halays amre ilaahay in la baryo oo rabbi wax la weydiisto iyo wanahyi reebitaan can masalati اmakhluuq makhluuqa ilaahay abuuray iyaga in wax la weydiisana waa la reebay fii kayri mawdicin hal meel waxaan ahayn oo fara badan ayaad adilada keenaysaa waxaana u daliila ka qowlihi tacaala faidaa faragta fanshab wa ilaa rabbika farqab haddii aad ka baxdo dhammaysto cibaadadii fansab haddaad hawsha ka dhex baxdo fansab ay dadaal oo tacab yani duca cibaadada iyo samaynteeda ku dadaal wa ilaa rabbika farqab rabbigaana yani ka rajee oo damacoo ka doon waxaa agtiisa yaalla wa qowlu nabiyi sala اllah alay slam baa u daliila ibnu cabbaas radia allahu canhuma uu ku yidhi idaa sa'alta fas'al illah haddaad wax su'aalinayso fas'al illaah alla su'aalo waida istacanta haddaad cid kaalmaysanaysana fastacin billaahi ilaahay kaalmayso ilaahay laa tas'alanna bunaya aadama xaajatun xaajatan wasali اladii abwaabu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam waxba xaajaha weydiisan buuri kii albaabadiisa aan lagaa xijaabaynin oo allah weydiiso allah subxaana wa tacaala wuu kuu cadhoonayaa haddaad su'aashiisa ka tagto waa nooc cibaadada ka mid baad ah, ka tagtay bani aadamkuna markaas wax su-aashu ku cadhoonaya waayo waa naf yar bani aadamka waa naf yar wuxuu haystaaba iska yar marka wuxuu haysta hantidiisuna waa yar tahay waana naf yar yahay oo u adkaysan kari maayo waxaan haysta wax ka bixi marka dhowr jeer wax la waadiyo oo la su'aalo maalin bad odaygala baxdo kuodha maxay u kaa soo celishay soo nin maalinta caynkaa caynkaa ku siimaa allahna wuxuu ku cadhoonay ad wax weydiisan weydo habeen walba ululeylka waa ka odhanaya hal min saa'ilin fa uطiya hal min mustakfirin fa akfir lah hal min taa'in fa atubal wariya wax su-aalaya wax siiya yaa dembi dhaafro dembi gu dhaafa habeen walba ilahay saas ku leeyahy markaa ninka yidhaha way kan de anigaa taagan habeen walba oo rabbiga aad barido dee wax fara badan oo khayra ilahay ku siinaya wa wa minhu waxaa ka mid a qowluhu qowl khaliil calayhi الsalaam nabiyulahi ibraahim fabtaguu cinda allaahi risqa fabtaguu dalba cinda allaahi alla agtiisa alrisqa xaggiisa ka dalba waayo ina allaha huwa arasaaqu dulquwati lmatiin kuwa wax rasaaqaya waa allaah wuxuu uhi walam yaqul ma odhan fabtaguu risqa cinda allaahi ma odhanin lianna taqdiima adarf darafkoo la hormariya yushciru wuxuu ku dareensiinayaa bilikhtisaasi waalxasri kaanna waxaad moodaa ku goobitaan gaaryeelid iyo koobitaan kaannahu qaala waxaad mooddaa inuu yidhi laa tabtaquu risqa risqaa ka doonin ilaa cinda allahi mooyaane haddii macmuulka cinda allahi waa macmuulkii shay lagu camalfalayey macmuulkii haddii uu mafcuulkii ka hormaray oo risqa ah macmuulku waa cinda allah arrisquna waa mafcuulkii oo aan la odhan markaa fabtaquu risqa cinda allaah waxay keenaysaa fabtaquu cinda allaahi risqadaas isaga uun ka dalba risqa macnahaasi keenaysa maala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin nacbudu iyaaka bay u socotaa mota nacbudu waanu caabuda iyaaka adiga ku caabudana wanastaciinu iyaaka adigaanu kaalmaysayna laakiin mafcuulkii baa taqadumay macmuulkii ah marka macmuulkoo taqadumay oo caamila ka taqadumay wuxuu keenayaa min baabi alxasri wاtakhsiis macnahaas ujeeda waqad qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi was'alu اllaha alla weydiista min fadli fadligiisa iyo weydiista walinsaanu qofka bani aadamkii laabudda lahu waxaa loo hurtilaayahay min xusuuli maa yaxtaaju ilayh yacni helitaan waxa u baahan yahay oo min arisqi iyo wanaxwi ah risiqa iyo wuxuu u baahan yahay oo dhanba waxaa weeyaan waa wax lagaa maarmaan ah oo risiq baad u baahan tahay oo risiqu maaha waxaad cunto oo keli ah waxaa weeyaan wax kastoo ku anfacaya hu iyo dhar baad u baahan tahay hanuun baad u baahan tahay amni baad u baahan tahay waxaa weeyaan hidaaya lagu siyaad u baahan tahay janno lagu siyaad u baahan tahay naar lagaa badbaada baahanaad tahay baahane antum اlfuqaraau ilى اllah wallaahu huwa alghaniy اlxamiid marka wuxuu yidhi bani aadamku ka maarmi maayo inuu helo wax kasta u baahan yahu risiqa maa shay riixidiina waa u baahan yaduru wax kastoo ku dhibaya oo culays ku haya in lagaa riixo baad u baahantahay cadow wax ku yeelay in lagaa ilaaliyaad u baahantahay shaytaan ku in lagaa ilaaliya baahantahay oo insiya jimba kuu doona ahaado wax kastoo wax ku yeelaynaya bahalku wax ku cunaya oo ku xanuun iyo jirooyin waxyaaba fara badan oo madaro ah in lagaa badbaadiyaad u baahantahay wa kila alamrayn labada arrimoodba oo dafcu durka iyo jalbu nafciga labadaba shurica lahu shurica waa la jeeyey lahu baa loo jideeyey an yakuuna ducaahu lilaah ducadiisu inay ilaahay ahaato ilahay ka baryo dhibaatada ilahay inuu kaa faydo wixii khayra ee risqiga dalbaysa ilahay inuu ku siiyo falaa yas'alu risqahu risqigiisa weydiisan maayo ilaa min allahi alle xaggii mooyaane walaa yashtaki u sheegan maayo oo dhibka haysta u sheegan ilaa ilayh isaga mooyaane kamaa qaala yacquubu calayh salaam suu yidhi innamaa ashkuu bahi wa xusnii ila allah waxaan u sheeganayaa murugtayda iyo dhibka ay haystaan ila allahi alla subxaana wa tacaala wallahu tacaala dakara wuxuu quraan ku sheegay fi lqur'aani ku sheegay alhajra aljamiil hijrada wanaagsan wasafxa aljamiil dhaafidda wanaagsan wasabra aljamiil iyo sabirka wanaagsan waqad qiila waxaa la yidhi marka la macnay ina alhajra aljamiil hijrada wanaagsan huwa hajrun bilaa adaa waa wix inaad ka tagto adigoo wax dhibaaba aanan geysan ya adiyaga aan geysan wasafa aljamiil dhaafidda fiicanna waxaa weeyaan safxun bilaa mucaataba cataw iyo maagis iyo canaan qof baa wax kuu geystay wa an tacfu aqrabu litaqwa fasfax isafxa aljamiil marka dhaafidaad qofku u dhaaftay waa inaanay dee wax daba soconin waa dhowta waadan waanigiisaa ku galay maalintii waanigi ku dhaafay saad yeeshay budubadaha wayna maarata mucaataba iyo iyo canaan iyo wax ka sheekayn iyo waxaas weeyaan daba socon wasabra aljamiil sabirka wanaagsanina waa sabrun bilaa shakwa waa dhaafitaan bilaa shakwa ilaa makhluuqin adigoo makhluuqa ah waxu u sheeganaynin oo u cataabayn oo waxu sheeganaynin marka arrimahaasoo dhan waa acmaal qalbiya oo qofka muslimka ayna ah doonayo inuu markaa la yimaado oo maalan nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nimankii gaalada ahaa ee qurayshay dhibaabeeyey dhibka badan soo mariyey ee dilkiisa ku talagalay qorsheeyey ee qaxiyey barakiciyey ee dhibaatada badan geystay ee muslimiintii laayey maalintuu soo galay maka muxuu yidhi laa tasriiba calaykum اlyowm ya idhabuu fa antum اطulaqaa man dakhala daara abu sufyaan fahuwa aamin man dakhala bayt man aqlaqa baabahu fahuwa aamin man dakhala almasjida fahuwa aamin khalaas nin wala gurigaha ku deeqo halkaasuu yidhi oo nabiyullaahi yuusuf qudhiisu walaalihii dhibaatada badan u geystay laa tafriiba calaykum alyowm ayuu ku yidhi maanta wax canaan la yidhaahdo iyo dabagal waxa la yaha ma jiro soo dhowaada yakfir allaahu lakum marka waa kaa safru jamiil iyo safxuljamiil meelahaasa marka la doonaya lala yimaado walihaada saa liajligeed buu yihi quri'a waxaa la akhriyey qurica alimaam axmed waxaa lagu akhriyo loo sheegay fii maradi mowtihi xanuunkii uu u dhintay ee markuu xanuunsanayey inna taawuusan taawuus waa taawuus ibni kaysaan alyamaani waa taabiciga axadula'ima ayuu ka mid ahaa kaana yakrah wuxuu nici jiray aniina almariid qofka xanuunsanaya taahiisa oo eh, markuu qofku xanuunsanayo dee waa laga yaabaa dee inuu hira taaho ah, taaho xanuunka haya darteed wayaquulu wuxu odhan jiray innahu shakwa waa sheegasho markaasaa loo sheegay malaad markuu yar taahay ninka la yihahdo axmed ibnu xambal ayaa la taahus wuxuu arki jiray taaha xanuunka loo taaho waxaa weeye inuu maxay yahay sheegasho inuu yahay markaasaa wuxuu yidhi famaa ana axmedu axmed ma taahin xataa maata ilaa u ka dhintay oo siyar aclaam nubala ay ku sugan tahay lakin waa leeyahy naftiisu mar kastaba laazima ah inuu shakwo ahaado waayo nebiga qudhiisa wuxuu lahaa bal bal wa anaa ra'saah bal wa anaa ra'saah bal ana wa ra'saah xadidka ibn maaja oo weliba eh, inamaa eh, tuucaku wackan shadiida marka la yidhi na ajal inii ucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum waan waan qandhoodaa oo xumadoodaa sida laba nuuxmood oo kale marka aninka waxaa la leeyahay waa qofka marka uu dee eh, taahayo oo iska maaragtay maaragtay inba loo loo naxayo loo gurmaa bani aadanka bal si un halay galo war waa taahaya odagii bal hala farsamay si un hala yeelo markay noocaa tahay laakiin wixii awoodsa ka baxsan ee ku yimaada waxaa weeyaan intuu iska yara waxayn karanaa waxiyo haddii kaana wax baasiya male wa ama ashakwa ila alkhaaliq allah khaaliqoo loo sheegto falaa tunaafi sabra aljamiil arrintaasi anfin mayso sabirka wanaagsan oo inaad ilaahay u sheegato danahaaga adigoo dhibi ku hayso fa ina yacquuba calayhi الsalaam yacquub qaala wuxuu yihi fasabrun jamiilu ay faamrii fasabrii sabrigaygu waa sabrun jamiil wallahu اlmustacaanu calaa maa tasifuun wa qaala wuxuu inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah waxaan sheeganaya mulugtayda allah baan u sheeganaya wa kaana cumar bn khaaab radi allahu canhu wuxuu yaqro mid akhriya fi اlfajri bisuurati yunus iyo wa yuusufa iyo wاnaxl ayuu akhrin jiray famara bihadi اlaayati wuu soo maray inamaa ashkuu bathii wa xusnii ilى اllah fii qira'ati fabakaa waa ooye xataa sumica ilaa la maqlay nashiijuhu codkiisa min aakhiri الsaf min aakhiri sufuuf suufta xagga dambaa laga maqlay oo dee waxaa weye wuxuu dareemayaa mas-uuliyadda weyne cadiimkaa oo ummaddii caalamka islaamka oo markaa dee uu haysto madax ka yahay dowladda islaamka aad markaa xilkeedii xilkuna wan yahay itisaaca dowladdiina aad jihaadka iyo hirgalaado dhul badan la qabsaday oo markaa waxaa ku yar kawaadirtiina waa dhammaadeen oo saxaabadii nindoorkii dee dagaalkii jihaadka ku dhinteen marka wuxuu eh, tilmaamayaa marka xaaladii inay ku adag tahay oo raggii raggaas sii yaraanayaan tarbiyada fiicnaa dad badan soo islaamayaan xaaladdu ay culusa inamaa ashku bahi wa xusni ila allah halkaasuu muujinaya qudhiisu waa kiila waxaan anigu jeclay daa atamanaa daaru malii'a biamhaali abi cubayda yani daaray ka buuxaan abu cubaydiya raggii mujaahidiinta oo kale baan tamaniyaya marka tamani rag badan ay wada hadleen cumar bin khadaab radi allahu canhu marka firaaqa wax buuxiyuu rabaa waman dacaa wa min ducaa'i muusa baa ka mid ah yaani sheegashada qofku ilaahay subxaana wa u sheeganayo allaahuma laka alxamdu allaahuma ya allah allahi laka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay wa ilayka almushtakaa sheegashadii xaggaagay ahaatay cidda loo sheegta waa adiga wa anta almustacaanu ka kaalmeeya waa adiga la kaalmaystaa wa bika almustakaau adiga ayaa markaa gurmad iyo kaalmo lagaa dalbaa wacalayka tuklaanu tala saarasha korkaagay ahaatay walaa xawla walaa quwata ilaa bik awood iyo xeelad aanu macaasida kaga baxno oo cibaadaiya daaca ku furnana ilaa bika adunbay ahaatay mid kale ma jirto adugaa israa'iiliyaad baa laga yaadee xadiidkan inuu saa ku ducaystay muuse min israa'iiliyaadka ka mid tahay waxaa weeyaan waana la dee warin kara mar haddii aanu wax khilaafa keenaynin macno ahaan waxaa weeye waa in la wariya wax baasiya ma laha oo cabdirasaaq bin abi shayba ayaa wariya bay leeyihi wa fi ducaa'i waxaa ku sugan aladii dacaa bihi nabiyu sal lla slam rasuulku ku ducaystay lamaa facala bihi ahlu aa'if nimanka ahlu aa'if waay markay ku sameeyeen maa facalu waxay sameeyeen soo dhagaxmeeyeen oo soo shiideen oo nebiga dhibaabeeyeen dacadan ku ducaystay tan qudheed waa daciifa waa mursal Eh, allaahuma ilayka ashkuu dacfa quwati allahuma ya allah allah ilayka xaggaaga ilayka adiga yar ashkuu dacfa quwati awooddayda daciifka tamarta daran adigaan kugu sheeganaya oo nebiyu llahi maxamed baa sheeganay leeyihi iyo waqilata xiilati xiiladayda eh, oo yar aan dhibaatooyin kaga dhex baxo iyo wahawaani quurhsiga caanaadka ay quursadeen oo xaqii ka hor yimaadeen yaa arxama araaximiin ka naxariista ee ku naxariista ka naxariis badanow anta adugu rabu lmustadcafiin kuwa la daciifsan las xariirsaday rabbigooda ayaa tahay wa anta adigu rabbii rabbigay baa tahay allaahuma ya allahu allahayow ilaa man takilunii yaad ii tala saaraysa allow yaad maarata arrinteeda kusii daynaysaa ilaa baciid mid iga fog oo yatajahamunii yani huruufayo dhibaabaynaya tajahama yatajahamu tajahuman waxaa weeye marka tajahama shaksu saara caabisa alwejhi markuu waj kuudo oo kuuruufayo oo wejgiisu yaa la yihahdaa marka waxaa weye mid ihuruufa oo iga fog miyaad ii talasar ama mase ilaa caduwin cadow miyaad ii daynaysaa kaasoo mallaktahu amri arrinkayga aad markaa aada milki siisay miyaad ii dayn in lam yakun bika adabun calaya haddii alla adgu adana cadhaysnayn falaa ubaali markaa uaaba yeeli maayo wa kaloo dhan ya idaa saxa minka alwuddu falkullu hayinun wa kull اladii fowqa اturaabi turaabu raabicatu hadduu ay guuriyaan falaa ubaali hayr anna caafiyataka dhaafidaadu hiya iyada awsacu lii iyada igu waasicsan cafigaaga ee dhaafidaada ayaa ideeqda oo waasici ah acuudu binuuri wajhik nuurkii wejigaaga ayaan magan galay alladii ashraqat bihi ay la iftay adulumaat mugdiyadu ay la ifeen wa salaxa calayh amru اdunya wاlaakhira oo ku hagaagay amarka adduunyo iyo ka aakhiraba waxaan kaa magan galay an yanzila bika sakhatuk inuu igu soo dego cadaadu ay igu soo degtaan kaa magan galay aw yaxilla calaya qadabuk ama igu dego cadhadaadu ay korkayga fuusho baan kaa magan galay laka alcutba xataa tardaa laka waxaa kuu sugnaaday alcutba ay aridaa raalliaasho adigay kuu sugnaatay xataa tardaa inaad raalli noqoto walaa xawla walaa quwata ila biاllah yani cidla maganxeelad iyo awood aanu kaga baxno dhibka iyo xumaha daaca iyo wanaagana ku samayno ma jirto taada mooyaane wa fii bacdi riwaayaati walaa xawla walaa quwata ila bika ila bilah bay toorahay hadalkii uu sii wataa wuxuu le waa tuulahaa moogtahay addoonku kulamaa uu xaqiijiyo cubuudiyada ilaahay markaasaa kamaalkiisu dhammaystirmaya tii sii wada wakulamaa qawiya markastuu xoogoobo tamacu lcabdi addoonka quldarayntiisa doonistiisa fii fadli illaahi wa ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa uu markaa damco iyo wa rajayntiisa liqadaa'i xaajatihi xaajadiisa inuu u gudo mar kasta u damco wadafci daruuratihi wadafci maxaa ku qoran ya ah, wadafci daruuratihi yacni wixii dhib ah maaragtay inuu ka difaaco mar kasta uu arrintaa rajeeyo qawiyaatu cubuudiyatuhu lahu waxaa xoogoobaysaa addoonnimada addoon uu allaw yahay wa iyo xornimadiisa mimaa siwaahu wixiisaa ka soo haray alle uu xor ka yahay baa muuqanaysa oo fakamaa anna amacahu fi lmakhluuq macnaha halkaa waxu jeedaa dee addoonku sidiisa markuu allah ku xidhan yahay kullamaa uu rajaynayo oo wuxuu rabo ka sugayo oo isaga u gacan taaganayo oo isaga dhibka haysta inuu ka feediya u dareensan yahay oo xaggiisa qalbigiisu u jeedo kullama cibaadadiis waa qawi ila cibaadada laga hadlaya cibaadadiis marka way xoogobaysaa wa marka wuxuu yidhi addoonkaasna xor buu noqonayaa addoonka xorti waa addoonka makhluuq ka xoroobay oo rabbi addoon u ah eh, wuxuu ihi fakamaa ana amaca sida ma aragtay fi lmakhluuq makhluuq markuu damcoo ka doono wax yuujibu ay waajibanayso cubuudiyatahu lahu inuu isaga caabudayo ay waajibanayso fayaasu quusashada minhu min almakhluuqi laga quusto yuujibu wuxuu waajibinayaa hinaa qalbii canhu qalbigiisiina hoda noqdado makhluuqiu ka maarmay ayaa meeshii muuqanaysa kamaa qiila sida loo yidhi istagni can man shiئta takun nadiira waafdil calىa man shiئta takun amiira waxtaj ilaa man shiئta takun asiira waa murta'ad u qiya badanoo waxay leeyihin istagni can man shiئta ka deeqtoon ciddaad doonto takun nadiira waad la sinaanaysa oo isaguna addoon murmaa adna addoon baad taytay xadiidkii ay garanay macnaha keenaya izhad maa fii aydi naas maa cinda annaas yuxibuka naasu ya marka dadka makhluuqu wax agtooda yaal haddii aad ka zaahiddo iska dayso u dayso waxooda uku jeclaanayaante de waa simantiin laba nin oo saan baa noqoteen lakin waxaad duloobaysaa markaa isagii hoos taala markasta mogta marka wuxuu yidhi waafdil ala waafdil afdil macnaha si oo ku tafadul calaa man shi'ta ciddaa doontana wax sii oo tafadul iyo gaan gacan geyso takun amiirahu amiir baad noqonaysaa qofkaad wax haysaa gacan baad ku haysaa de mar kasta waa ninkaas de halkaas laga amaanay wallahi ninka odagaa ah khiyar xoogaagii odayga waa xoogaagii noo soo tuura baan ka helnaa wakaasoo agtaada lagu soo qaadi maaya de ninkaad raaranayso dagaal bu adaan joogin meesha ya soan kama dagaal buu xirxidan oo gegisanaya hebel lama soo qaadi karo ila waa in wax uga dhiibto mogti difac bu ku jiraa intaa difaaciya marka wuxu amiir baad u noqonaysa madax baad u tahay marka madaxtinimadu maaha mogtay meelaad u fadhida uune ninkii qalbiga ka hanatay ila intaa waxaad uga dhiibaysaa meelaha markaa dagaal ku jira amiir baad u tahay wuxuu yidhi waxtaj ilaa man shi'ta ciddaa doonta u baahnow oo had iyo goor hoos hoos soco wax ii dhiibdhee takun asiirahu addoonkiisaad noqonaysaa qafaar mid ku haysaad noqonaysaa ya oo ninkaa mar baad baryaysa ee aad hoos taagan tahay de gacantaad ugu jirtaa warada waxay waa soo qaba markaasaad ruxlaynaysaa ile waa lagu haya gacan baad lagu hayaa waa murti fakadalika saasoo kale amcu lcabdi addoonka amciisu fii rabbi uu damco wa rajaahu lahu alla subxana wata u ka rajeeyo yuujibu wuxuu waajibinayaa cubuudiyatahu lahu inuu addoon u yahay bay arrintaas waajibsanaysaa oo ambiyadoo dhan baad arkaysaa siday ilahay u baryayaan faاstajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya وأصلحnaa lahu زawجة إنهم kaanuu يusaaricuuna في الkhayرaaت ويdcuunana رغبا وrahبا وkaanuu lana khاaشhiin markaa dee saasay ku socdaan markaa ilahay baryayaan ambiyadii oo danooda u bandhigayaan oo xaajada weydiisanayaan allah markaa addoommay u yihiin rabbina waa siinaya o furaya wuxuu ihi وإraadu qalbihi qalbigiisoo ka jeesta can ialabi min allaahi alla inuu wax ka dalbo iyo warajaa'i lahu inuu rajeeyo qalbigiisu ka jeesto yuujibu insiraafa qalbihi wuxuu waajibinayaa qalbigiisu inuu ka leexdo can ilcubuudiyati lilahi alla inuu addoon noqdo haddii qalbigaaga xagga rabbi aadan u jeesan wuxuu yidhi laa siba buu idhi man kaana yarju lmakhluuq qofka makhluuq wax ka doonaya walaa yarju lkhaaliq khaaliqa wax ka rajaynaya bxayثu meelo yakuunu qalbigu ahaanayo muctamidan mid cuskanaya imaa calىa ri'aasati madaxtinimadiis cuskanaya iyo wa junuudihi ciidamadiisa iyo atbaaci iyo wamamaaliki maaragtay talskiisa wa imaa calىa ahlihi wa asdiqaa'ihi ama qaraabadiisa tolkiisa iyo asdiqadiisa ayuu ictimaadaya wa imaa calىa amwaalihi wa dakhaa'irihi xoolihiisa iyo kaydadkiisa u ictimaadaya wa imaa calىa saadaatihi wa kubaraa'ih madaxdiisa iyo raggaba ayuu maarata ictimaadaya ka maaliki ka boqorkiisa hele wamaliki boqorkiisa washaykhi shaykhiisa wamakduumi ka u khidmaynaya wakayrihim miman huwa qad maata oo ka mida kuwii dhintay ow mase yamuutu ibdhiban doona qaala tacaala watawakal cala alxayi aladii laa yamuut wasabix bixamdi rabbik wakafaa bihi bidunuubi cibaadi khabiira hadal weyn buu halkaa ku sheego culus oo wuxuu leeyahay addoonka kani kulamaa uu qalbigiisa ka leexdo rabbi inuu wax ka dalbo oo markaa makhluuquu rajeeyo markaa wuxuu ictimaadaya makhluuqaas madax baa ninku hadu doona haada ninka waa madax laakiin wuxuu ictimaadayaa xagga rabi uma jeeda wasaaradiisa ciidamadiisa maxaanku dhahdaa kuwa addoome u shaqaynaya ila addoon buu yahay boqor isagoo uu haddana addoon u yahay waxa ii keena shaahiisoo kariya waxbaa loo kenkeenaya marka iyagu dee iyaga mogta u khidmaynaya waa addoon isaga u dhiiso markaa wuxuu noqonayaa qof markaa ictimaaday makhluuq oo makhluuqaasunbuu ku xidhan yahay oo markuu qalbigiisu xagga alle ka leexdo kuwaasuu addoon u yahay ama ama waa addoonba asalkiisuyo wuxuu addoon u noqday ciddii saadow ahayd ama isagaaba madax ahoo wuxuu addoon u yahay ciidamadiisa oo kuwaasunbaa u howlgalo kuwaasunbu had iyo goor cuskanaya kuwaasuu ninku yahay kuwaasuu ku xoogoobaya ri'aasadiisa iyo dowladnimadiisa wixiisa xataa mararka qaarkood waa laga yaaba kuwa dee u khidmaynaya inay de gacan ku hayaan oo de markaa xaashadiisaas ka khaadimka u ah iyo ka baro gaarhka u ah kuwaas de kuwaas ku xidhan yihi kuwaasu ictimaadaya oo kuwaasa waxay u qabanayaan danuhu leeyahay ka maarmi maayo soo maaragtay gacanta lagu haya soma markaa de xor maaha markaas marka wuxuu leeya waxaa tala saarata hadday doontaan qaar dhinteed oo mashaayikhdiisa laga yaabaa inuu markaa baryayo wax weydiisanayo oo isleeyahay dee awliyadaas wa ku qabanaysa markaa tawakal cala xayi ladii laa yamuut la diidi maayo asbaabta in la qaato dee dadku iskaashi iyo dad loo shaqeeyo dad lagu shaqaysanaya jiraa la diidi maayo lakin marka qalbigiisa ka maran tahay tawakulka ilaahay iyo cubuudiyaddii raba ka maran oo tanuun uu adeegsanayo dee waa addoonbu waxa u macnaa loo socdo halkaa ee maaha la leeyahay in laga saaraya meesha in ciidamo iyo dawlada wax jiraan meesha laga saari maayo wkulu man callaqa qalbahu bimakhluuqiin wakulu man mid kulligii callaqa qalbahu qalbigiisa ku xiga bimakhluuqiina wixii la abuuree makhluuqaada ku xidha an yansuruu inay u hiiliyaanna markaa yani maxaan kule ka dalbaya oo qalbigiisa wuxuu ku idhi makhluuqiinta an yansuruu inay uhiiliyaan buu ka dalbaya aw yarzuquu inay arsaagaan u keenaan buu ka dalbaya aw an yahduu inay hanuuniyaan wax khadaca qalbuhu lahum qalbigooda wuxuu u hogtay oo u khudaca iyaga wa saara fiihi ay wuxuu ahaanayaa min alcubuudiyati lahum iyagoo caabudaya biqadri daalika intaa malba qadarkeedu leegiyahay baa cibaadadiisuna ay noqonaysa ma kaamila baa ma naaqisa baa ma weeye shirku asqar baa ma shirku meel badan bay gelaysa wain kaana fi aahiri daahirka haba ahaado amiiran lahum isagu madaxbaa u ahaadeen mudabbiran liumuurihim xaajaadkooda ka maamulayaba ha noqdee mutasarifan fiihim midku tasarufayaba ha noqdee falcaaqilu qofka caaqilka ahi yandur wuxuu eegayaa oo eegaa ila alxaqaa'iq buu eegaa laa ila adawaahir dawaahirtase ma eego sma oo wuxuu ku dee ninkani isagu boqorba meesha ka ahaadee laakiin waxan buu ku xidhan yahay oo isaga udhisu addoonu yahay yansurkum allahu falaa qaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurkum haddii ilaahay idin hojiya hinaya oo ninkan markaa addoomahan iyo askartan iyo ciidamadan iyo waxaanu ku cusoobay wuxuu isla addoommaha naf lahayn meel meel meyti ah oo ducafaa wax ka doonaya ya in yansurkum اllaahu falaa haaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum bacdi ilahay wax ka sokeeya oo hiil bixin kara miyaa jira marka wuxu uhi farajulu ninkii idaa tacalaqa qalbuhu bimraa bimra'a haddii qalbigiisu haweenay ay ku xidhnaado walow kaanat mubaaxatan lahu mid u bannaan ba haatee oo xaaskiisii u jecel yahaado intuu ka daba dhacay bay gacan ku haysaa ya yabqaa qalbuhu qalbigiisu uxaanayaa buu idhi asiiran laha iyadu addoon u yahay tataxakamu fiiha way ku taxakumaysaa gacantay ku haysaa wa tatasaruf way ku tasarufaysaa bimaa turiidu say doonayso waxaa la kaalay daab soo ibi xagga u soo lexo hebel maxaad hebel meesha u keentay markaasuu waayebal ninkiiba qalqalqo gacanta lagu haya wahuwa fi aahiri xagga daahirka muuqatana sayiduha waa sayidkeediio dee waa ninkii maamulayay lannahu zawjuha waa ninkeedii aw maalikuha waaba kii dee milkiyo addoon bayba ahayd walaakinahu fi lxaqiiqa laakiin dhabnimo haddaad wax u eegto huwa isagu asiiruhaa addoon buu u yahay wa mamluukuha kay milkiday weeye laa siyama siiba idaa calimad hadday ogaato bifaqrihi baahidiisa ilayha iyada laa yactaadu canha biayriha cid kale aan ku bedel qaadan markay ogaato naganima legdaan kama kacaan mar hadday warka xogtaada la baxdo saas keenaa ku haysa arada aray ku haysa iyo keene keenay ku haysa maragta fa innaha iyadu xiinaydin tataxakamu fiihi way ku taxakumaysa way maamulaysaa taxakumu sayidi alqaahir ninkii madaxda ahaa sayidka ee xoogga badnaa maamulkiisiyoo kale fii cabdi uu maamulayo almaqhuuri la khasbayey alladii ki laa yastadiicu aan awood lahayn alkhalaasama inuu ka fakado addoonkii sayidka adag ee gangistarkaa ee gacanta ku aan ka fakan karayn oo kale bale acdama acdamu si ka weynba ayaa arrintu ay u maamulaysaa buuri soo maaragti waa arrin waaqaca ah, oo qoftaan duman ah, ee u qabaa xaalba u ahaatee marka uu jeceliyo ka daba dhacsan yahay anigu naagta inu jeclado iima laakiin naagta jacaylkeedu waa inaan taxakumintee oo say doonto aanay maaragtay se fataatiirta ee loogu ciyaarayna kugu say doontaana kaa yeeli marka eh, markay caynkaasoo kaleto intuu jeclaa ka daba dhacay oo cishqigii meel isla gaadhay waxaa dhici karta markaa inay gacan ku haysato oo dee amarkeeda inuu fuliyo waxaa la kaalay waxaa doon adhowta odhanaya war ninkan baas gacan baa lagu hayaaye bal islaantaan la tashanno balyada ninkan nin wax bixin karaya ma reerka wax kama bixin karo wax kama sooriyeyn karo gabdhihii ma bixin karo gabdhaha xitaa mas-uulka yahay u dhaalay ma bixin karo waayo islaanba halka u fadhiya khatara war ma kasoo cararayaaba <laughs> khatar wey arrinta mar haddii gacanta lagugu dhigo jabta kabtaa ma yeela marka waxaa weeyaan waa noocaasu shiikhu sheegayo tacalluqaas wuxuu keenayaa meel xun inuu gaadhsiiyo oo waxyaabihii shareecadu ay ku siisay ee awooddaad ahaa sooriyadii martisoorkii iyo xoolihii wax laga bixiyo miskiin la siiye iyo xitaa sakadii inay usoo dhigataa dhinaca toorkaasa wagarmaysa taaermaysa xoolaa maada ku tabcay oo meel adag ragga qaar baa halkaa la gaadhsiiyaa marka arrintaas wuxuu leeyahay waxaa weeye qofka xita shaygii mubaaxa ahaa bal halkaa marka qalbigay ku gaaraysaa buuti fa inna asra alqalbi qalbigoo la qafaashaa acdamu waa ka wayey min asri اlbadan jirhkoo la qafaasho haddii gaala gacanta kugu hayso lagu qafaasho laakiin qalbigu kuu fayow yahay waxba laga qaadi maayo lakiin halkaa haddii lagaa haysto gacmaha kuma jiraan hadda dee muslimiinta halkaas laga haysta bahdi baa ka baxday muslimiinta malaayiinka bilyaaraad bashara bahdi baa laga halkaasa laga haystaa markaasay nu ma odhan karaan oo gaalayba gacan ku haysa oo tala maleh oo isle haddaa isu timaadaanoo tashataanoo dagaal iyo wuxuun isku daydaan waxabaabushaan dukuntaa ku marinka dhigaya markaa nafti waa ka baxdayba marka wuxuu yidhi fa inna asra alqalbi qalbiga oo la qafaasho oo lahantiyaa acdamu waa kan weya min asri اlbadan waisticbaad alqalbi qalbiga oo la addoonsadaa acdamu waa ka weya min isticbaadi اlbadan jirkaoo la addoonsado faina man istucbida badanu qofka maxaan ku jirkiisa la addoonsado wasturiqa oo la addoonsado wa usira la qafaasho laa yubaali waxba u aabba yeeli maayo idaa kaana qalbuhu haddii qalbigiisu yahay mustariixan min daalika muma'inna mar hadduu eh, mustariix yahay oo xasiloon yahay bal yumkinu waxaa u suuragala alixtiyaalu xeeladaysi fil khalaas ka ku haysta inaad ka yardusto ka boodo gidaar iyo ka boodo yaa dhici karta marka wuxuu leeyahy halka kan wuxuu odhan jiray ibnu taymiya waxa laga sheegay maadaa yasnacu acdaa'i jannatii fii qalbii fii sadri jannatii fii sadri marka jerka lagu ridayo wuxuu yidhi maaragtay eh, maxbuusku waa ninkii naar galay buu idhi cadaab ninkii la geliyey oo ilahay wuxuu yidhi faduuriba marka jerka lagu ridayo wuxuu yidhi faduuriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu baatinu fiihi raxma wadaahiruhu min qibali acdaab kaasaa jeela buu idhi laakiin nin <laughs> khalwo la geliyey oo qur'aan akhris iyo salaatuleyl iyo dikri iyo tasbiix yaa la kayaa halka u fadhiyaa kaas oon qalbigiisa haysta jannatii fii qalbi maaymaada yasnacu cadaa'i in qataluni faqat lii shahaada hadday dilaana dilkaygu waa shahaado hadday anfiyaan oo meel kaya waddankan kaa masaafurayna masaafurisku muxuu noqday siyaaxa waa dalxiis bilaa lacaga waan caalamka daawanaysa ilahay waxu abari wa ya hadday jeel igu tuuraana fa sijni khalwa qur-aankii baa waqti ula idbaad akhrido oo sii dayso maaa jeelka lagaa qaadi karaa shekh loodhan jiray shek maxamad macali raxmat ullaahi calayh baa waagii meel layaha labaatan jiro ay ku rideen balaayadii shuuciyadii waddanka haysta labaatan jiro maalintuu naqadaysay iish noo shekiyey wuxuu yidhi laba iyo toban bilood qol intay ku rideen rabadaan oo malaag kow ah albaabka ku xidheen maada musqushal gudaha iyo waxbaa ka jirta waa zinzaana infiraadiya waa jeel qol khali ah daaqadaasaa raashinka loo soo dhigaa daaqadaasa waa laga gudaha inay uso yarkaan haddii xanuun iyo xjiraan laba iyo toban bilood markaan ku jiray waxuu talagaya inu waasho marar qaarkood marka qofka la xidho jeelasha shuuciyadii baa laga bartay inkaarta qabtay waxa la dii qofkan maskaxaysa in la dhaqo oo ninka nin sheekho buu ahaa oo dee dacwadda aad u waday waktigaa marka waxaa la doonayaa in maskaxaysa la safeeyo oo isagoo maran u ka soo baxo meesha markaasuu uhi taariikhdaba gidaarkan ku qoran jiray buu i maalin walba rabadaan tikalo kow oo aan soomanahay bay iisoo iga fureen albaabkii war sheekh maxamed uu ka warramaan taarikh ba haysa waan soomanahay bu rabadaantuna kow ya maxay samayn karaan markaasi markii dambe war ninka kan loo maalo heli maaye colweynaha dad eh, maarata jeelka aan ka meel dadka markaasi waxoogaa dadka dhex keeneenoo markaasaan tafsirkii bilaabay buuri haddii dadka laga keena tafsir baan akriyay hadii qol wa ceedaysan marka qofka muslimka waba laga qaadi kar maayo marka qofka asiirkii waa qof qalbiga qofka halkaa laga qabsaday ee macaasi iyo dunuub iyo xumo iyo balaya halkaa ka haysato kaasaa jabay kaasaa asiira soo maaragti marka wuxuu yidhi waama idaa kaana alqalbu qalbigu hadduu yahay alladii huwa maliku ljism kaasoo ah boqorkii jidhka raqiiqan mustacbadan qalbi jilicsan oo laylyan mutayaman yani jecel ligayr illah ilahay cid aanayn jecel qalbi jilicsan oo naf lahayn oo ilaahay kayrkii jecel fahaada huwa dullu dulligu waa kaas wاlasru اlmaxdu qafaalka barxla en waxba ku dheehnayn kaasaa afaal ninkaasaa qafaalan qalbigiisa la haysto wاlcubuudiyatu daliilatu wey waa addoonnimadii hoosaysay lima stacbada alqalb waxaana sabab u ah wixii qalbiga addoonsaday heerkaa gaadhsiiyey baa meeshaa keenay cubuudiyat اlqalbi qalbiga addoonnimadiisu wa asru iyo qafaalkiisu hiya alatii yataratabu calayha ahawaab walciqaab meeshay ka dhalanayso hawaab iyo ciqaabtu waxaa weeye waa qalbiga kan oo marba qalbigu dee ciddu meeshuu ka wajahan yahay bay aruntu noqonaysaa fa ina almuslima qofkii muslimkaa low asaraw kaafiru haddii gaal qafaalo aw istaraqaw faajirun ama mid faajir u addoonsado bikayri xaqin yani xaq daro ku xidho lam yaduruu daalika arrinkaasi wax yeeli maayo waase goorma idaa kaana hadduu yahay qaa'iman mid ku taagan hadduu yahay bimaa yaqdiru calayhi min alwaajibaat wuxuu awoodo waajibaada inuu sameeyo wixii xila saaran ee waajibaad mar hadduu gudanayo waxba la yeeli maayo waman istucbida bixaqin qofkii dhab ahaanba loo addoonsado addoon ah addoonnimadii xaqa ahayd idaa addaa xaqa allahi hadduu xaq ilaahay guto iyo waxaqa mawaaliihi saadadiisa xaqooda u guto falahu ajraan laba ajar buu leeyahy laba ajar buu leeyahy walow ukriha haddii la khasbo calaa takalum bilkufri gaalnimaynu ku hadlo haddii lagu khasbo oo fatakalama bi uu ku hadlo waqalbuhu walxaal qalbuhu muطma'inu biliimaan qalbigiisuna ku xasilan yahay iimaanka lam yaduruhu daalika arrinkaas waxba yeeli maayo wa man istucbida qalbuh qofkii qalbigiisa la aandoonsaday fasaara cabdan ligayr اllaah oo addoon ilaahay waxaanayn addoon u noqday fa haadaa yaduruhu daalika kula darar arrinkaas waa dhibaya dhib dhammaanteed u dhibaya walow kaana fi daahiri melika annaas haba ahaado muuqaalka boqorkii dalka la yihahdo boqorkii madaxweynihii dalka waa miskiin daciif oo addoonaba gacanba kuma jiraan balaa haysata smaaragti marka way mar haddii qalbigiisa la hantiyey oo shayaadiin marqsatay oo meel kale lala kala aaday waxba boqornimadiisaasi kuu tari mayso falxuriyatu xuriyatu lqalbi xornimadu waa xorriyada qalbiga siyaa badan baa qofka marka qalbigiisu addoon noqon karaa mar qaarkood qalbigaaga haddii macaasi ku haysato oo macaasi aad asiir u tahay wuu sheegi doonaa waxaad moodaa dhakhtar baad moodaa sheekh marku waa tahay dhakhtar dhakhtar khatar oo de aan maarata aan daalacaga daktaraad waay dhaha adigu waa lagu bixiya mogtahay niman le mustashaariin baa jiro oo cudurada idaweeya mustashaar waa dhakaatir wey markaa bilaa waxba kharash kaaga baxay meesha soo hadlay marka qalbiga waxaa dhici karta macaasi inuu ku fadhido oo cid baa gacanta kugu haysa cishku suwar naag jacaylkeed maaragtay waxyaaba sawirada haddii kor intaa la daawanaya waxbaa laga daba dhacaa maal buu jecel yahay waa waa maadi isagoon cabdira cabdidiran wataynu soo marray mar buu dee qalbigu asiir marka arrimahaas oo dhan baa u bahan in laga xoreeyo xorriyad meel kelima faalxuriyatu xuriyat اlqalbi qalbigaaga in waxaasoo dhan adduun gacantaynu ku jira qalbigaanu kaa fadhiin xub maaratay cishqi iyo waxyaaba noocaasoo xaaraani qalbigaaga kuu fadhiin wax qalbiga kuu fadhiya ma jiraan qalbigaaga qur-aanka iyo diinta iyo rabbi jacaylkiisa maxabada allah ku jirta isala duuniya falxuriyatu xuriyat lqalbi wey walcubudiyatu cubudiyat lqalbi weeyaan qalbigu cibaadada ula imanaya weeyaan kamaa ana alhinaa hina nafsi say u tahay qaala nabiyu sal la slam rasuulku wuxuu yidhi laysa alhinaa yani hoontinimadu maaha can kasrat اlcarad hanti badanoo la adaysta maaha wainama alhinaa hina nafsi hodantinimadu waxa weeye ta nafta weeyaan intaa maantaan ku jira bilahi towfiiq